إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة السبت الموافق للرابع والعشرين من شهر جماد الآخر عام 1442 وأربعين هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الربعين وانتهى بسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلسكii boqol iyo toban iyo koobaad ee majaalistu markii sharaxa koobnay kitaabka sunan النasaa'i habeenkan waa habeen sabti a kuna beegan afar iyo labaatanka jumacad alaakhir kun afar boqol iyo labaiyo afartanka jir nabigeena salى allahu عalayhi waaalih wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu الصiyaam baabka afar iyo afartanaad baabu hawaabi man saama yowma fii sabiili اllahi caza wajal baabu hawaabi man saama qofkii sooma hawaabtiisa ayuu baabkan u baab yahay yowman maalin fii sabiili lah jidka alla ku sooma caza wajal baabkan marka wuxuu baab u yahay qofkii isaga oo jidka alle ku maqan oo jihaad ku jira sooma fadliga alley ayuu baabkan u baab yahay intaa waxaa dheeri ah wadikri اlikhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheego calaa suhayl ibn abi saalix suhayl ibn abi saalix oo sida wax looga soo naqliyey laisku khilaafay ruwaadda isku khilaafeen sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay isna fi lkhabari xadiidkan oo ka hadlaa asawmu fii sabiili اllaah fii dalika arrinkaas baabu hawaabi man saama qofkii sooma hawaabti ayuu baabkan u baab yahay yowma maalin fii sabiili lah ku sooma caza wajal wadikri اkhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheegay calaa suhayl abi saalix ninkaas laisku khilaafay khabari xadiidka fii dalika arrinkaas laisugu khilaafay ama xadiidka iyo khabarka ku arooray arrinka isagaa oo soomka jidka lagu sooma fadliga alle ku arooray khilaafka habka uu usoo wariyey ama looga wariyey suhayl abi saalix in la kala sheego oo la kala cadday oo khilaafka ruwaadda ay isku dabamareen ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun iyo laba boqol iyo afar iyo afartanaad khilaafkaas uu sheegaya maxay tahay khilaafkaas wax weyn ma ahan khilaafkaas waxaa weeyaan suhayl bin abi saalix rawaaddi mar waxay ka wariyeen isagoo xadiidka min musnadi abi hurayra abu hurayra isaga uu xadiidka raawiga warina oo saxaabiga u yahay ayay laba jeer ka wariyeen rawaadda toddoba jeerna waxay ka wariyeen isaga oo muxuu ahaa saxaabiga u yahay abi saciid alkhudri waa intaas bas khilaafka la sheegaya marka marna abu saalix waxaa laga wariyey in abi saciid alkhudri ilى rasuuli lah sal slm marna waxaa laga wariyey ariiqa abu hurayra ilى اnebi sal slm abu hurayra waa laba jeer abu saciidn waa todoba jeer khilaafka uu sheega waa inta ayada arrinta ayadana waxabay yaraatee oo xadiidka sixadiisa ay u keensani ma lahan labada jeerba waxaa weye marna ariiqaas ee laga wariyo marna dhankaas ayuu muxuu ahaa abu hurayra rag ka wari ayuu ka wari marna rag abu saciid ka wari ayuu ka wari waa intaa un wax kaloo meesha yeela ma lahan in sha allah wa tacala xadidka laba kun laba boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam ns abarna yunis ibn cabdilaclى almuqri iqaة xaafid qaala ahbarana anas ibn cayaad ibn damra almadani waa iq can sahl abi suhayl bn abi saalix suhayl aad buu noogu soo noqon doonaa majlisken insha allah tabaraka watacaala can suhayl bn abi saalix suhayl marka waa saduq saduuq markuu yahay maxaa u wehliyo tagayara xifduhu biaakhirihi maxaa kaloo u wehliyo rawaa lahu bukhaariy maqruunan alimaam bukhaarina rag wax ka wariyuu ka mid yahay laakiin isagaoo madax bannaan wax kama waranini waa maqruun isagaoo nin kale lagu kabay ayuu wax ka wariyey markuu nin iqa sheega ayuu kadibna isra raacinayey ama asaguu sheegaa nin iqa ayuu raacinayey raximah اllah waraxima jamiic aruwaat wa kadalika ayضa alimam الbukhaari suhayl bn abi salix marka waa ninka saduuq tagayara xifduhu biaakhirihi rawaa lahu الbukhaari maqruuna can abihi abis abu salix zayaat samaan dakwan weyaan isaga waa la yaqaana waa iqatu habt can abi hurayrata radi allahu taala arda waxaa weeyaan raawiyat اislaam cabdiraxman skri dowsi an rasuul rasulka wuxuu ka wary sal slm qal rasulken wuxuu yidhi man saama qofki sooma yowman maalin fii sabila jidka alla caza wajal zaxzaxa allah allo in wuxuu ka fogaya wajha wejigiisa can inaari naarta bidaalika arrinkaas iyo soonkaas a alla ku soomay sabciina khariifan toddobaatan dayrood ama toddobaatan sana ayuu rabbigan subxaana wa tacaala wejigiisna ugu fogay ayuu nabig cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka qofkii isagoo mujaahid ah oo jidka alle ku jihaada oo duur ku jira amaba difaac ku jira ayuu soomay soonkaas marka wuxuu ku mudanayaa in ilaahay subxana wa tacala wejigiisa uu toddobaatan eh, eh, sano ama dayrood uu ilaahay ka fogeeya xadiidka laba kun laba boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiis saxiix axaadiista noo imaan doonta marka waxaa weeyaan inteeda badan arrinkaas ayay ka hadlayaan khaasatan ilaa laga gaaro toban xadiid oo soo socota matni ahaan aad uguma duuna waxaan ka hadlayna marka oo socodkeen wuxuu noqon doonaa inaan cilmu riwaaya aan caawa aan mudawadna ay noqonaysa cilmu diraaya waa iska caddahay in qofka jidka alleh isagoo muxuu ahaa ku jihaada oo ku sugan sooma oo soonkii ama farad ha noqdo ama sunna ha noqdo soon la imaado in ilaahay subxana wa tacala wejiis toddobaatan sana uu naarka fogeynaa intaasuu xadiidka caddaynaya matni ahaan waa sidaas laakiin ka riwaaya intaasoo ariiq ayaa lagu wariyey toddoba ariiq oo laga wariyey muxuu ahaa abu saciid iyo muxuu ahaa eh, saddex laga wariyey laba laga wariyey abu hurayra iyo mid kale uusan ninka la yidhaahdo warinin eh, can ariiqa eh, muxuu ahaa suhayl abi saalix aan ahayn oo cooq bn caamir laga warina isna ilaa tobankaas ariiqba waa noo imaan doona insha allahu tabaaraka wa tacaala kan markii laga bixiyo xadiidka laba kun laba boqol iyo shan iyo afartan waa xadiid saxiixa qala imam abarna daawud ibnu sulayman askari waa saduq daawuud ibnu sulayman ibnu xafs alcaskari waa saduq qaala xadaana abu mucaawiya abu mucaawiya adariir waa muxamed ibn khaasim adariir wa iqatu axfad الnaas lxadiid acmash waqad yahim can suhayl bn abi saalix can maqburi maqburiga waa ninke maqburi waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo kaysaan waa kaysaan ibnu abi saciid almaqburi waa saciid ibnu abi saciid almaqburi aabihii weeyaan ninka maqburiga maanta lagu sheegi mawla umushariik waa iqatun habt almaqburi waa kaysaan ibnu abi saciid almaqburi mawla umushariik iqatun habt can abi saciid alkhudri waxuu ka wariyey sacad ibnu malik ibni sinaan wuxuu ka mid yahay ragga muktiriinta ah oo axaadiista badan nabigeena ka warisay sala allahu calayhi waaalihi wasalam qala wuxu yh abu saciid qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm man saama qofkii soomay yowman maalin fii sabiila jidka alle baacad allah alloin wuxuu ka fogaya baynahu isaga dhexdii wa bayna annaar naarta bidaalika soonkaas uu jidka logu soomay bidaalika alyowm maalinka isagaa sabciina khariifan toddobaatan dayrood ayuu rabbi naarta ugu fogaya subxaana wa tacaala fadlullahi cadiim xadiidka laba kun laba boqol iyo lix afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasacid akhbarana ibraahim bn yacquub aljawsiyani waa iqatun xaafidun rumya binasr qaala xadaana ibn abi maryam waa saciid ibn xakam ibn abi maryam iqatun dabtun faqiih qaala xadaana saciide ibn cabdiرaحman اquraشhi wa saduq lahu awhaam qala akhbarnii zuhayr bn abi صالح can abihi abu صالح zayat samani dakwan can abi hurayrata radia اllahu tacala an arضah qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm man saama qofki sooma maalin yowman maalin fii sabiila jidka alle baacad allah layn wuxuu ka fogaya caza wajal wajha wejigiisa can naari sabciina khariifan toddobaatan dayrood xadiidka laba kun laba boqol iyo todoba iyo afartanaad waa xadis saxiixsna qaala alimam nasai caleyh raxmat ullah akhbarna moxamed bashaar waa bundaar iqatu xaafid qala xadaثana moxamed ibn jacfar gundar waxaa iqatu saxix kitaab qaala xadaana shucba waa imaamki ibn xajaaj alkuufi waa iqatu tabt xuja can suhayl bn abi saalix can safwaan safwaan ibn abi yaziid wa safwaan ibn abi yaziid alxijaazi waa maqbuul can abi saciid alkhudri wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda can nabi nabigan wuxuu ka wariy sal sl qal nabiga inuu yidhi man saama qofki sooma yowman maalin fii sabiilah jidka alle caza wajal baacad allah alin wuxuu ka foga wajha wajigiisa min jahannama jahannama sabciina caaman toddobaatan sana caam iyo khariif cibaaraadkaas yar yaryar oo kala duwan qaarka ibhaamka ku jiray iyo naartii la ilaaqay in jahannama ay tahay ama naaroo dhan ba labadaba ay tahay ishkaal ma lahan sidoo kale khariifan iyo caaman inay isfasiraan in waa muuqata xadiidka laba kun laba boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadid saxiixa qala alimam sacd akhbarna moxamed bn cabdillahi bn cabdiilxakam iqa weeyaan can shucayb ibn leyt ibn sacd waa iqa qaaluu hiranbana leyt ibn sacd waa imaamkii reer masr can yaziid ibn cabdilaahi ibnhaad aleyثi waa iqat mukir can suhayl ibn abi saalix an ibn abi cayaash ibn abi cayaash waa anucmaan ibn abi cayaash waa iqa can abi saciid اkhudri wuxuu ka wariyey radia اlahu taala anhu abu saciid اkhudri samica rasul lah kama sal sl yqul isagoo maa min cabdin adoon ma jiro yasuumu sooma yowma maalin fii sabiil jidka alla caza wajal ilaa hadduu jira bacd allah aln wuu ka fog baacada samaintana bacad allah alooyn wuxuu ka fogayaa caza wajalla bidaalika alyowm maalinka isaga wuxuu uga fogayaa uu ku soo majidka alleh wajha wejigiisa can naar naar sabciina khariifan toddobaatan dayrood xadidka laba kun laba boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasai akhbarna alxasan ibnu khasacata alhaashimi saduuq weeyaan alxasan ibnu khasacata alhaashimi waa saduuq can xumayd ibn aswad xumayd in aswad albasri waa saduuqun yahimu qaliila qaala xadana suhayl bn abi saalix can nucmaan ibn abi cayaash horaan muxuu yidhi ibn abi cayaash haddana muxuu yidhi nucmaanka iyuu caddeeyey waa iqa qala wuxu samictu abaa saciid alkhudri ayaan ka maqlay radia allahu taala an yaquula isagoo qaala rasul rasul wuxu yhi sal slm man saama qofkii sooma ama muxuu yidhi qala wuxu samictu abaa saciidin baan ka maqlay qaala inuu yidhi abi saciid qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm man saama qofkii sooma yowman maalin fii sabiili اllahi caza wajal baacad allahu alayh wuxuu ka fogay cala naari sabciina khariifan toddobaatan dayrood xadiidka laba kun laba boqol iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai akhbarna muamal ibnu ihaab almaki waa saduuq lahu awhaam qaala xadaثna cabdirazaq ibn haaam sancani waa imaamkii musanifka ahaa qaala amba'ana wa iqatun xaafid qaala amba'ana ibnu jurayj cabdimalik bn cabdi bn jurayj waa iqatun iqatun nacam nacam qaala akhbaranii yaxya ibnu saciid waa ninkee alansaari suhayl bn abi saalix waa marka maqruun mujadan suhaylad waa maqruun waana mutafaq xadiidkan ma arkaysaan markuu imaam bukhaari uu soo saaray wuxuu yidhi qaala akhbaranii yaxya ibnu saciid alansaari wa suhayl ibn abi saalix imaam bukhaari marka muslimna waa nafs waa nafsa shay isna rawaa lahu maqruunan waa mutafaqun al xadiidka ma arkaysaan waayo wa suhayl ibn abi saalixin samica waxay ka maqleen nucmaan ibn abi cayaash samitu waxaa ka maqlay abi saciid saalix habku wax u wariyey ama rawaadda ha noqoto amaba xataa alfaadi qaarkood ha noqoto bacad allahu ibaacad allahu iyo annaar iyo jahanama iyo caddayntii la kala caddaynay ayaan soo marnay weli waxbaa noo sii socda baabka شhan iyo afartanaad waa dikru ااkhtilaaف calى sufyaan الthawri fiih dikru اkhtilaafi khilaaf laisku khilafay baabkan u baab yahay calى sufyaan الthawri fiihi xadiidkaas lasugu khilaafay khilaafkaas uu yahay marka ninka la yihahda ninka la yihah sufyaan الthawri mar wuxuu ka warin la yihah sumay sumayna wuxuu ka wariyey nucmaan nucmaanna wuxuu ka wariyey abi saciid mar waa markaas marna wuxuu ka wariyey suhayl bn abi saalix uu ka wariyey nucmaan ayuu ka wariyey can abi saciid alkhudri marka yacni laba sheekh oo isu imaanayaan suhayl bn abi saalix maruu ka wariyey kadibna toos wuxuu ugu warinaya nucmaan ibn abi cayaash marna wuxuu ka wariyey sumay alqurashi mowlaahum yuu ka wariyey isna aلنucmaan بn abi cayaaش uu ka wariyey marka laba sheekh oo haddana sheekh iskugu tagayaan ayuu ka wariyey khilaaf kale sheega waa inta iyadata waxay haba yaraata ka dhibaysa xadiidka sixadiis ma lahan waaya xadiidka laba kun laba boqol iyo شhan iyo eh, kow iyo kontonaad waa xadiid صaxiixa qaala الimam ن abarna cabdالlah ibn muniir waa naysaburiyu naysaburiyu iqaة caabid qala xadaثana yaزيid ibn abi xakiim alkinani acadani acadani waa saduuq qaala xadaثna sufyaan waa ninkee aلthawri can suhayl bn abi saalix can nucmaan ibn abi cayaash can abi saciid اkhudri qala wuxu yhi abu saciid qaala rasul rasulka wuxu yh sl slm laa yasuumu ma sooma cabdun adoon yowman maalin fii sabiil jid al kuma sooma ilaa hadduu ku sooma baacad allah allo in wuxuu ka fogaya tacaala bidalika alyowm maalinka isaga awgi annaara naarta can wejhi wejigi sabciina khariifan toddobaatan dayrood xadiidka laba kun laba boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiista hore un waa xadiis saxiixa qala imam nas akhbarna axmed ibn xarb الطائي وصدوق قال حدثنا القاسم أو قاسم القاسم بن يزيد الجرمي ثقة عابد عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن مسلم عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان ويان ابن أبي عياش radia allahu taa an arda can nebi nabig nux sl qal nabig wuxuu yihi man saama qofka soom yowman maalin fii sabili jidal ku sooma baacad allah alla wuxuu ka fogaya bidalika alyowm xara jahannama jahannama kuleelkeeda can wajhi wajhi sabciina khariifan alfaadiyo kala duwan sooma jeedaan laakiin macnihii waa isku macno xadiidka laba kun laba boqol iyo saddexiy kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasaai akhbarna cabdullaahi ibnu axmed cabdullaahi ibnu axmed ibn muxamed ibnu xambal alimaam axmed ibn xambal ayaa dhalay la socda waثiqa lidalika waad aragteen kitaabkan la yihahdo musnad alimaam axmed yaa ka wariyey muxuu ahaa aabihii garanaysaan xitaa ziyaadaad ayuu ku isaga ayuu ku nin sheekh aho aad iyo aad runtii u khayr badan ayuu ahaa waa iqa qaala wuxuu yidhi ninka la yidhi ibnu axmed ibn maxamed ibn xambal aimaam axmed wiilkiisii qara'tu waxaan ku dul akhriyey calaa abi aabbahay ayaan ku dul akhriyay oo maxaan dhahay xadaakum waxaa idiin warramay ibnu numayr ibnu numayr ibnu numayr cabdullahi alhamdaani waa iqatun saaxib xadiid cabdullaahi alhamdaani waa iqatun saaxib xadiid ayaa idiin warramay qaala wuxuu yidhi ninka ibnu numayr xadaanaa sufyaan sufyaan ayaa noo warramay athawri weeyaan can sumay alqurashi almaqsuumi almadani mowlaahum waa iqa can nucmaan ibn abi cayaash can abi saciid alkhudri qala wuxu yih abu saciid qaala rasul a rsulka wuxu yh sl slm man saama qofka sooma yowman maalin fii sabiila jidka ala baacad allah alyn wuxuu ka fogay bidalika alyowm maalinka isaga annaara naarta can wajhi wajhi sabciina khariifan xadiidka hadda macnihi waa isku macnihi laakiin meesha uu leeyahay alimaam axmed wiilkiisa cabdulaahi ah qara'tu calaa abi ay qultu xadaakum hadda xadiidkan oo muxuuha almusalsal biاlawaliya oo habeen kasta xadiidka aan ku bilowna kitaabkeena aan ku bilowna sufyaan bin cayna camr bin dinaar abu qaabuus ama abi qaabuus mawla cabdillahi bin camr caas can cabdillahi bin camr caas xadiidkaas wa huwa awala xadiiin wa awala xadiiin waa awaliye musalsal bilawaliya waa taqaanaa xadiidka isaga marka hadduu damca qof adinka idin ka mid ah inuu hadda igu dul akhriyo aniga oo isaga uu igu dul akhriyo si uu ijaazo ugu qaato siduu dhihi ya ha laakiin alfaad u isticmaala alfaad u isticmaala say noqonaysaa a <laughs> aaba ah, u fadhiya sheeki haddaad igudul akri rabtaa saa dihi ha haddaad igudul akri rabtaa maxaa dihi hakasaala dhihi waxaad leedahay bisanadikum almusalsal sanadkii hore can fulan fulan xadaakum bisanadikum aladi xadaakum bihi shaykhakum shaykhukum marka saasaad u wadi kadibna meeshii ayaad marka sheekii waxaad ku xiraysaa hadda anig waxaan dhahaa faxadaanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum sheikhuna sheekh sal bn abdillah soo maha marka ragga xadiidka musalsal awaliya aan ka dhegaystay aniga oon ijaazada ugu qaatay aad bay u badan yihiin tusaale ahaan aad bay u badan yihiin kow iyo laba iyo saddex iyo maaha qaar muxuu ahaa eh, ijaazo muxuu aha ha noqoto kitaabi ah ama ha noqoto mid shafawi ah aad ay u badnaayeen laakiin ninkuu dambeeye wuxuu ahaa saciil cusaymi soo maha saciil cusaymi markuu ahaa waxaad rabtaa marka inaad adiga ijaazadii aad qaadato ood xadiid ku qaadato dariiqadan waa marka hadda fiiri wuxuu yidhi qara'tu calىa abi aabbahay ayaan kudu akhriyey kadibna maxaan dhahay cibaarada fiiri xadaakum wuxuu idiin sheegay aabihiisu ku jeedaa xadaakum wuxuu idiin sheegay ibnu numayr wuxuu idiin sheegay haye isagana wuu dhegaysana marka sheekh alqira cala sheekh wa wuu fadhiyaa marka wuu dhegaysani waxaa weeye anwaaca taxamulka wax lagu xambaaraba wuu dhegaysani hadduu marka muxuu ahaa ku dul akhri saas ay noqoto ku socdo hadalka hadal malaha marka waxaa weeyaan habihiisa ku dhici ayay dadka la jiray a xadaaka ayuu dhihi lahaa hadduu keligii yahay marka alimaam axmed rag badan ayaa la jiray markii xadiidkan aad soo qaadanay marka duruqdan marka noocaasa waa alqira cala sheikh intii hore waxaana iska ahayd qaala rasul iska ahayd hadda alqira cala sheikh wa waxaa hadda xarameynka oo kale kaba soo qaad iyo xataa caalam alislaami wax sheekh meel intuu fadhiisto korsi fadhiisto kitaab akhrina waaba naadir khaasatan axaadiistii i markuu yaaiyo abadan sheekh intuu iska fadhiisani kitaabkiisaas muxuu ahaa intuu la walba zumsar durabo ayuu marka iska fadhiisani wax daala marka wuxuu noqonaa qof baa akrin ninkaas microfonha ah agga yeella marka yaqra yaqra isaga akrini waxaa weeyaan wudidini meeshii tacliiq u noqotana aayarunbu marka muxuu aha nacam intuu yidhaah ayuu saas waa saasuu dhihi dadkan carabiga wada yaqaanaan mogta marka waxaa lagu daalaaba iyo kadeedkan maba yeel waxaan hadda akrinaa raggan adinka akrin lahaydin anna waa un iska ag fadhiisan lahay oo tartiib hebelo maan dhihi laha lakin waxaa loo bahan yay af soomaali wixii markiis ma qaadanaysa duruqdigaa kala duwan laakiin طalabata cilmi oo khaasatan carabiga aad u taqaana bes markaa yihiin aad bay u fududahay in kitaabkan lagu dhammeeyo sunan nasaa-i lagu dhameeyo muddo aad u kooban laba bilood saddex bilood in lagu dhameeyo wax weyn ma aha aaday u fududta in aayar muxuu ahaa sheekhi uu soo fadhiisto ardayda inay soo fariistaan kadibna ardayda mxuu aha nin ka mid oo arab fudud uu didiy qalalow aad ka sii kadibna meeshii in la dul istaago u baahan la dul istaaga markii cashirka u dhamaadana kadibna wax asila ah oo ardayda ay qabaan ay sheegaan saddex saac afar saac isku xigta la fadhiyo muddo yaroo koobana waxaan loogu bixiba laakiin dee hadda waad aragteenoo nairobi waxaa xer maroodi a jiri jirta mogta sheekh maroodina waa imaadee xeerta basaha maa lagu tuuri jir bash mogta culamadina waa lamid raggi wixii waa dhigi lahay ama culamaa noqdeen ama dalabatcilmi ha noqdeene ragga wax dhigo on dalabatcilmigan u badannahay marka waxay iska noqdeen xirm ayagana muxuu ahaa culummaroodi oo iska xamaalinaan oo dee mashquul iyo kadeed iyo nasal allah asalaama alcaafiya waaya xadiidka laba kun iyo laba boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam ن abarna cabdالlahi بn أحmed ibn mxamed بn xambل wa iq qaala qarأtu calى abi abihi alimaam أحmed بn mxamed بn xambل alimaamu الثiqaةu alxaafiظu alfaqiihu alxuja waxaa caam ku yaho lagu yaqaanaa imaamu ahli الsunة ahlu sunada imaamkooda loo yaqaana imaam keligiisu noqday alimam shaafiعي min aimati ahli الsunة walaa shaka alimaam malik waa imaam ahli الsunة alimaam abu xaniifa imaam min ahli suma alimaam malik ibn anas wax caadi ma laakiin isaga maxaa looga goonyeelay oy laqab ugu noqotay loo yaqaano waxay u noqotay berigii ma'muun nimankii addawla alcabaasiya runtii xilli waxaa la maray xiqbad dhib badan xiqbad dhib badan oo diinta ilaahay in la rogo nimin muctasila loo yaqaano oo caqliga taqdiisiya oo qaba kalaamka ilaahay inuusan qur-aanka inuusan kalaamka alla ahayn ayaa waxay shuyuuq u noqdeen dowladdii islaamigeed xilligaa joogta bani umaya ragbani baniilcabaas raggii ay madax u noqdeen ay u noqdeen culamo waa mushkilad mogta haddii lagaa qabsada albaabka waa mushkilad mar dhaxaas hadda etoobiya belada ay ka dhacaysay oo ummadda la halligaay waxaa qabsadeen adduunka la wareegeen gobolkan soomaliya deganta ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahaa tansaraba nima la yidha axbaash axbaashta waa shiica kuwa ugu liidan ugu xun wa cabdalla xabash in la yihahdo oo lubnaan joogi jiray oo etoobiyaan ahay ayaa madhabkaas eh, halkaas ka hay wuxuu qaba haddii aad aragtaan ood akrisaan kutubaha laga qorayna magax umaad qabsanaysaa ninkiia marka ah inta magac ashcarinimo iyo tasawuf iyo wax soo yara xirtay kadibna dowladdii meeshaad joogtay ama ha noqotay tii kora ama tii hoose oo soomaalida ay lahayd ayaa shuyuuqu noqdeen wixii ka dhacay waa la ogaa soo ma ogeen toban sanoo qiiqaysaa ahayd iyo dab iyo qiiq iyo geeri iyo diin la-aan lidaalika meeshii hadda ay dacwadaas ay gaartay markaad aragtaan waad yaabaysaan xaqiiqatan doon laga guuriyo qiiqa wa xaalad adag ayaa la gaarsiiyey sheekh dadku waxaa u ah muusig muusigaa sheekh u ah quudkooda ay cunayaan waa qaad iyo sigaar yacni qaadka xitaa maogta beriga hore magaalooyinka tuulooyinka umbaqaadka mootooyina lagu qaaday waxaa la aadi geeliyaa loo geeni geeli geel jirti qaadkay wada cunayaan fitro waa baabaaday diintooda ma taqaanaan waxaa shuyuukh u ah kuwa ma dhegaysanaysaan laamaan dhexdaas muxuu ahaa waxay ku leeyihiin ilaahay toosaa loo tuuga ma maqlayseen baabuur kasta iyo dukaan kasta iyo mooto kasta ninka asaga ayaa ka shidan oo la dhegaysanayo sheekhu ah wixii diin kusoo haray inta ayadaba ma dhegeysteen kiliibka asaga midla muxuu ahaa culimada ka mid ah oola muxuu ahaa waxay ku leeyihiin ilaahay toosa loo tuuga ma dhegeysteen ma aragteen maxaad u aamusteen ya ma arkin waaba la radibe rag culimadeena ka mid ah radi hataa nin dad noocaas ah shuyuuku ah marka wixii yara soo haray marka waxay noqdeen oo diinta ku dhegnaayna in meeshii ay diinta jirto meel ahayn marka saasoo kalaa dhacday berigaas berigaas saasoo kalaa dhacdayo ama si ka liidana dhacdayba tan waa ron tanaa ronba taasoo ka liidanayd waxaa dhacday marka in dowladdii islaamka oo bayn cabaas ragga madaxdu ahaa oo imaarada muslimiinta haayey in laga dhaadhicay fikraddaas oo ragga in layara bishri lmirisi iyo muxuu ahaa rag badan ay hawsha ayada calankooda ay qaadaan kadibna qofkii ma ahan in ayaga aad mada mada ninkii maamuunahay u qaata kaligeed ma ahan kadibna waxaa lihi dadka lagu imtixaamo qur-aanka ma makhluuqa mise makhluuq ma aha makhluuq waa haddii aad tidhaahdo kac tag waa fiican nin fiican baad waa dajaal oo kale qur-aanka makhluuq ma ahan oo waa kalaamka alla daad tidhahdana qabta xabsi dhiga ama dila dadki in lagu imtixaamaa ka dhacday waxyaabaha aan hadda aan aad u akriyo on la yaabay oon weligay madaxii ka bixin waxaa weeyaan nin la yidhaha bishir mirisi oo raggii u fatwan jiri ka mid ah iyo nin la yidhaha cabdilcaziz almaki oo nin runtii sunni ahay ayaa isugu imaaday meesha ma'muun kadibna munaadaro iyo dood cilmiyeed ay dhexdooda martay aada u dheer munaadarada iyo dood cilmiyeedka dhex martay kitaab yar oo waxaa lagu ururiyey oo la yidhaha alxayda ayda kitaab yar wa haddii aad bilowdo ilaa ad ka dhamaysa ma ka kaciis xaaraanay karta in salaad ay ku wada ama gaajo ay ku qabato mooyane kitaab aad u ro inkastoo sixadiisa nisbada mararka qaar laga hadlo laakiin waaqicii ayuu cabirayaa wad la yaabi xilligaas iyadoo xaaladda noocaas ahayd ayaa alimaam axmed bin xambal wuxuu yidhi alqur'aanu kalaam ullah waa kalaamka ilaahay kadibna xabsiyaa baa la yidhi dhukub waa la xihay marka la xiray dadkii waxay yidhahdeen marka annaga waxaan sugaynaa bulshadii bakhdaad ku nooleyd waxay dhaheen annaga waxaan sugaynaa wixii alimaam axmed bin xambal uu fatwoodo hadduu yidhahdo axmed bin xambal kalaamka ilahi waa makhluuqna annaga makhluuqnimadaan qaadanayna haddii muxuu ahaa uu yidhahdo hayr makhluuqaana isagaan qaadanayna culimada hadda caamka ah oo geyigeenan soomaali laga yaqaano fatwada waa la sugaa sooma waa sidaas oo kale kadibna xabsigaa loogu imaaday rag culama u imaadeen maxay yidhahdeen inu egeysa muslimiinta maanta badbaadada diinteeda adigay kuga suganta adi naftaada berri maxkamada lagu keeni doonaa markii maxkamad lagu keeno dadkana waa la soo ururin doonaa marka haddii aad dadka tidhaahda kalaamka ilahi waa makhluuqna dadka dhan halkaas ku wada shumayaan haddii waa kheyr makhluuq aad tidhahdo sida xaqeed martana dadku way badbaadayaan lakin adig waa dhimani waa lagu dili marka adigay ku taalla saad wax yeeli maanta diinta maganay ku tahaye badbaadada laga raba isna waaba waxay u ahaydba diyaar u ahaa meeshii markii laisugu imaaday yowmulmashhuud wuxuu la istaagay kalaamka ilaahay waa qur-aanka ilaahay waa kalaamka ilaahay subxana wa tacaala makhluuq ma ahan xabsi iyo dhibaato iyo lama dilin abcan laakiin kolley bini aadam inta ciqaab la mariyo iyo cuquubo waa la mariy ya marka culimadii way xeeladaysteen kuwa kale dadka mota isku nooc maahan a waxna sheegin ya beenna ha sheegin runna ha sheegtana wayn wa ka dhacday ragga qaar waa xiladaysteen isaga laakiin banaanku la soo istaagay naftiisu haligi gaaray laba jer buu halaagsami laha dhiman laha soo ma laakiin kitaabka ilaahay subxana wa tacala ayuu uheliyey iyo kalaamka ilaahay arrinkaas marka wuxuu keenay in alimaam axmed bin xambal uu laqabkaas ilaa qiyaami saaca la siiyo oo imaam ahlusunna waljamaca bimuqaabil almuctazilu ahlbidac oo berigaas haddii marka asaga ku dhufan lahaa madhabka imaam axmed inta raacsan iyo madaahibtan ahlusuna waljamaca waxay ahaan lahayn maanta muctazilo khatar wa lidalik shiicadan arkaysaan hadda adduunka fasaadinaysa goormay soo bilaabatay wax dhow maahan aad u fog wa waxa marba fikirkan hadduu tallaalmo ma dhammaanay hadda khawaarijta xilliga nabigeenna ay soo baxeen waa ninkii imaan jiray oo nabiga dhihi jira alai sla slam icdil fa inaka lam tacdil war cadaalad sameey maxamedow maadan cadaalad samayn markaasa weylaka man yacdil ila macdil war halaagaada eh, haddii aniga cadaalad aan samayn iyo cadaalad samayn alaa ta'manuunii wa amiinu man fi samaa allihii samada io meesha eh, kor jiray allihii kor jiray ayaa i aaminay adinkana mi aamin laadiin se waxan ka yihiin ninka asaga nabigan wuxuu sheegay dhabarkiis waxaa ka soo bixi doona dad qur-aanka akhriyaan oo halkaa uusan qur-aan dhaafayn diinta ka dhex baxaan ka tarabaxaan waa khawaarijta ilaa maanta waa ku ummadda halegi oo albar walfaajir dili oo dadka m muslimiinta dhiigooda wa kalea gaal uma dhawaanayaan yaqtuluuna ahl اislaam wayadacuuna ahl اlawthan wixii gaal loo taabtaan waa wax un kooban laakiin muslimiintu ba baabinayaan wax inkaara ku dhacday marka ma dabar go-ayaan ahlu bidaca saasay u soconayaan lidaalika fikradda marba hadday samaysanto bes khatar wa waa halis nasal allah asalam alcaafiya waaya xadiidka laba kun tamrin laba boqol iyo ya kontan iyo afar sooma waay xadii laba kun laba boqol kontan iyo afar waa xadii xasana ah. qaala imam nas abarana maxmuud ibnu khaalid asulami qaala wuxuu yidhi amaba can muxamed ibnu shucayb ibnu shaabuur muxamed ibnu shucayb ibnu shaabuur alqurashi waa saduuqun saxiix اkitaab qaala akhbarnii yaxya ibn xaari yaxya ibn xaari alghasani waa iqa can qaasim ibn cabdالرaحmaan الشhaami waa saduuq yuqribu kaiira qaasim abi cabdiرaحman ma idin qoran alqaasim abi cabdiرaحmaan qaasim ibn cabdiرaحmaan oo abu cabdiرaحmaanna kunyadiisa ay tahay الشhaami saduuq yuqribu kaiira أnahu alqaasim xadaa wuxuu sheegay xadaa wuxuu ugu warramay can cqbata bn caamir aljuhani radia الlahu ta صxaabigaas an rasu rasuulka ka shegay sal sl rsulka inu yihi man saama qofka sooma yowman maalin fii sabili jidka alle caza wajal baacad allah alle wuxuu ka fogayaa minhu xaggiisa jahannama jahannama masiirata miati caamin boqol sano inta loo socda yuu rabbi ka fogayaa tii hor maxay ahayd sabciin tanna mia fadl yutii man yashaa baabka lix iyo afartanaad waa xadiis waa baabu maa yukrahu min asiyaami fi safar baabu maa yukrahu wax la karahaysto min asiyaami oo soo nahday fi safari baabkaas cadayntiisa ayuu baabkan u baab yahay ama arrinkan uu baab yahay yacnii markii soon lagu sugan yahay in eh, markii safar lagu sugan yahay in la sooma inay karaahiya tahay wixii ku soo arooray ayuu baabkan uu baab yahay mas'aladan ku saabsan qofka isaga oo musaafir ah ma soomi karaa mise ma soomi kara horta wax taxriima ma jiraan laakiin ma karaahiya mise waa bannaan tahay mise fadli dheer yaa jira hadda maxaan soo marnay qofki isagoo muxuu ahaa fii sabiil illaahi in ku sooma uu ajarka helay soo sooma marin nusuus kale waxaa imaan doonta safarka lagu diidi doono laysa min albiri asiyaamu fi safar ayaa noo imaan doonta soo ma garan ciladeedina ay la socotay iyo sababta keenta arrintaas inuu nabig ihaha sal l slm ma ciladaas markaa jirta unbaa muxuua soon alla muxuua karaahiya u yahay mise mar kastaba waa sidaas masaladaas marka waa masale in sha allahu tabaaraka wa ay sida sabaabta ayla noqotay u badan tahay qofka sooma qofka musaafirka ah inuu soomana waa loo ogol yahay inuu afurana waa la ogolya kow qodob waa qodobkaas qodobka labaad sida insha allah sawaabta biidn sida labaad haddii qofka dhibaato ay ugu imaanayso soonkaas ood waxaa weeyaan aad ku jira safarka aad ku jira soonka aad sooma ay dhib naftiisa caafimaad noqotaya iyo waajibki saarnaay iyo hawsha aad waday aad ka daciifa ama dhib uu ka soo gaara waxa uu fadli badan inuu afuro saasaa ufa badan haddii laakiin dhib aad ka soo gaarayni oo hadda waad arag diyaarada raacaysaa diyaarada ku jirta wakaas oon iyo baahi iyo sheeke iyo waxbama jiraan waxaba yaraatay ishkaaloo jir malaha mambaasaan u safraya tareeraan raaci diyaaradaan raaci basar iska raaci waxba waxba markaas wax dhib aad kaa soo gaaraynin marka iyada oo kale waxaa weeyaan waxaa fadli badan in la sooma saas ayada ah ayaan ugu tegaynaa waalcilmu cinda rabbina tabaaraka wa tacaala waay xadiiska laba kun laba boqol iyo marka xadiis kusoo arooraysa yowlahaas waxba aadaas kugu sii waqti iskaga sulumin yani khulaasada inay bannaanta shaki ma lahan in sha allah tabaaraka watacala laakiin ma waxaa fadli badan afurka mise waxaa fadli badan in la soonaado waxay ku xihan tahay qofka xaaladiisa qofka dhib ma shaqo ama hawsha aad gacanta ku hay ood waday kaga daciifa maya qofkii muxuu ahaa dhib iyo mashaqo ay ku qabanayin waxbaan kaga daciifaynina waxaa fadli badan inuu soomo wallahu aclam xadidka laba kun laba boqol shan iyo kontonaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasai akhbarna isxaq ibn ibrahim alxandali qaala anba'na sufyaan ibnu cuyayna can zuhri wa maxamed shab zuhri can safwaan ibn cabdillaahi alakbar alqurashi aljumaxi waa iqa can umu darda umu dardadan teed u haystaan abu darda xaskiisi waa sax laakiin umu darda asuqra ayaa la yihahdaa hujayma bintu xay alusaabiya weya iqatun faqiiha waa iq waana faqiihad can kacab ibnu caasim alashcari waa saxaabi jaliila ah, radia allahu ta qal wuxu yihi kacab ibnu caasim samictu rasul lah an ka maqla sal slm ql isagoo leysa mahan min albiri samafalka alsiyaamu in la sooma fi safari safarka dhexdiisa in la sooma samafal io ajar basasho ma ahan nabigeenna ola ayaan ka maqlay ayuu leeyahay radia allahu tacaala canhu ardaah xadiidka laba kun waa ninka adibaa abcan ninka adiba wey xadidka laba kun laba boqol iyo lixi kontonaad waa saxiix mimaa qabla xadiid ka horreeyay ayuu saxiix ku noqonayaa maxaa yeele muxuu saxiix noqonayaa waa mursal saciid ibnu ibnusayib ayaa nabiga ayaa saa yiri yidhi marka mursal noqona mursal mursalkana waa min anwaaci addaciif laakiin wuxuu saxiix ku noqonaya xadiidka horreeyey oo marfuuc ilaa rasul lah sl slm waa isku macno waana isku lafdi waay xadiidka laba kun laba boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadid saxiix mimaa qablahu qaala alimaam nsa abaranii ibraahim ibn yacquub aljawziyani wahiqat rumiya binasb qala xadaثana moxamed ibnu kahiir almisisi wa saduqun kahiir اlhalط can awsaaci waxaa weeyaan cabdiraxman bin camr awsaaci wa hiqat habt can zuhri can saciid musayab qala fi saciid qaala rasul rasulka wuxu sl sl laysa ma min albiri samafalka asiyaamu in la soomo fi safari lagu sooma ma ahanin qaala abu cabdiraxman wuxuu yidhi hada khaطأ xadiidkan sanadkiisa waa gaf ayuu yidhi wالsawaabu sida saxda ahna qaala wuxuu yidhi laa naclam ma ogsan axadan qof taabac ibna ibnu kaiirkan maxamed ibn kaiir almasiisi saduqan kaiir alad oo qaladka badnaay cid ku raacday xadiidkan habka in loo wariyo ma hayno weyaan oo in mursal laga dhigo iyo insaan loo wariya ma hayno laakiin lafdi ahaan waa xadiidkao lafdigiisi waa saxiix weyaan baabka toddoba iyo ee afartanaad alcilatu allatii min ajlihaa qiila dalika alcilatu cilada allatii taasoo min ajlihaa iyada awgeed qiila loo yidhi daalika arrinkaas oo loo yidhi laysa min albiri siyaamu fi safar cilladda loo yidhi hada maxalu bayaanihi meeshii lagu cadaynaya waa meeshaan haddaan taagan soo maaha waaye wa dikru اkhtilaaf khilaaf la sheego calaa moxamed bn cabdiraxmaan moxamed bn cabdiraxmaan laisku khilaafay fii xadiidi jaabir bn cabdillaahi fii daalika arrinkaas habka u wariyey habkaad u wariyey mar cancano ayuu ku wariyey can can can ayuu ka wariyey marna akhbaranii ayuu yidhi marna wuxuu yidhi munqaicnimuu ku wariyey wuxuu yidhi man samica jaabir mar can jaabir uu yidhi mar wuxuu yidhi akhbaranii jaabir mar wuxuu yidhi man samica jaabir intaas khilaafku ku sheega intayda waa uruq muxuu ahaa habka uu xadiidka u wariyey mucancin buu ahay can can miyuu yidhi mise wuxuu yidhi akhbaranii mise wuxuu yidhi man samica jaabiran intaas waa inta ayadaana wax ishkaal ku sugan ma lahan ninkan mubhamka xataa oo man samica jaabir waxaa weeyaan waa nin iqa ahoo la yaqaano oo caleyhi xadiidka marka sixadiis wax haba yaraatay u dhibaysa ma lahan xadiidka laba kun laba boqol iyo todoba iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam abaranii qutayb bn saciid qaala xadaثana bakr bn mudr alquraشhi almasri wa iqaة tabt qaala xadaثana bakr can cumaara ibn haziya almazini alanصari laa ba'sa bihi wariwaayathu can anas mursala can moxamed bn cabdiرaحman alquraشhi alcaamiri mowlaahum iqa can jaabir bn cabdilaahi wa can canadi mujadan can ayuu yihi can jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala canهuma ana rasul rasulka sal slm qala rasulka ana rasul rasulka sal slm ra wuxuu arkay naasan dad mujtamiciina calaa rajulin nin ku soo ururay dad nin iskugu imaaday waad aragteen hadda markii masaajidka la joogo qof baa dhici oo kale bab ama qof baa qaylini ama lagu soo tuursay soo arkin saas waa bini aadamka noocaas nin lagu uruursanya ayuu arkay dad mujtamicin in la sooma fi safari safarka lagu sooma cilada marka loo diiday laysa min albiri asiyaamu fi safar maxay tahay waxaa weeyaan culayska aad keensaday oo hawshaan ay keensatay darteed ayuu nabigeena calayhi salatu slam uu yidhi ciladii ayaa lagu sheegay xadidka laba kun laba boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nas akhbaranii shucayb ibnu shucayb ibnu isxaaq alqurayshi waa saduuq qaala xadaana cabdulwahaab asulami waa saduuq cabdilwahaab ibnu saciid asulami waa saduuq qaala xadaana shucayb shucaybkan ibnu isxaaq adimishqi iqat rumiya bialirja qala xadaثana awsaaci camr cabdiraxman bn camr alawsaaci waa imaamka ahlu shaam qala xadaثanii yaxya ibn abi kaiir iqat tabtan yursilu ويdلس qaala akhbaranii moxamed bn cabdiraxmaan alqurashi alcaamiri mowlaahum iqa qaaluu akhbaranii waxa ur jaabir bn cabdillah akhbarnii ayuu yidhi maratan canti waa ka booday akhbarnii ayuu yidhi jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala anhuma ana rasul sal sl mar wuxuu soo maray birajulin buu soo maray fii dilli shajaratin geed harkiis ku sugan yurashu calayhi ilma biyaa lagu rushayni biyaa lagu shubi qaala wuxuu yidhi maa baalu saaxibikum war ninka saaxibkiin maxaa ku dhacay maa baalu saaxibikum haada saaxiibkiinaan kana muxuu yahay oo maxaa maxaa daaray qaala waxa yidhahan ya rasul rsulka allow saa'iman wuu sooman yahay soon dartiisu marka la subaxay waa macnaheeda qaala wuxu yidhi innahu isaga laysa maan min albiri samafalka an tasuumu inaad soontaan fii safari safarka wa calaykum waxaad qaadataan biruksati illaahi ruksada alle alati taasoo rakhasa lakum uu idin rusay faqbaluuha aqbala saasuu nabig yiri sal sl cilladda marka loo diiday maxay tahay ninkan suuxa iyo wix la ah, oo kadeedmi xadiidka laba kun laba boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa saxiixa axaadiid waxaa weeyaan munqaطic weeyaan laakiin axaadiista labada hore ayuu ku ansaxayaa ninka man samica u lehin waa nin la yaqaano xadiidka laba kun laba boqol iyo iyo sagaal iyo kontonaad waa qaala imam sa akbarna maxamuud ibn khaalid sulami waa iqa qala alfiryaabi maxamed ibn yuusuf alfiryaabi addabi mowlaahum iqaة faadil qala xadaثna awزaعي qala xadaثnii yaحyى ibn abi kaثيir qaala akhbaranii mxamed بn cabdiرaحman waثiq qaala xadaثanii waxay warreen man samca jaabir naxwahu xadiidka hore oo kale dikru اkhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheegay calىa cali ibn mubarak ninka cali ibn mubarak la yihahda khilaaf laisku khilaafay oo xadiidkan laftirkiisa laysa min biri siyama fi safar habkuu u wariyey laisku khilaafay ayuu cadayn la cadayo baabkan u baagay waxa la cadayna marka maxay tahay ma waxaa la cadayna lafdi xadiid maya wahalcadayna maxay tahay waa riwaayad amaba waa cilmu riwaaya cilmu diraaya maahan taa ula socdo laakiin lafdiga waa kii haddaan soo marnay insha allahu tabarak wa tacala isbedel weyn ma jiro khilaafkan muxuu marka laba riwaayo ayaa waxaa weeyaan ninka lacali marka laga wariyey laba ariiq ariiq koobaad isaga iyo jaabir bn cabdillaahi oo xadiidka laga warina qofaa udhexay waa sitaa udhexaysa ariiqna isaga iyo jaabir wax waasito udhexayso cid udhexaysa lama arko qodob qodobkaas waxaa kaloo isku khilaafay muxamed ibnu cabdiraxmaankan isaga iyo jaabir udhexeeyo ma hal nin baa labada riwaayadood laba maxamed ibn cabdiraxmaan ma hal nin baa mise waa laba nin ayadna waa la isku haayaa alimaam anasa aleh amatula aleyh raxmat ullahi wuxuu qabaa maxamed ibn cbdiraxmaan inuu hal nin yahay laakiin rag kalena waxay qabaan in ay laba nin yihiin uusan ahayn maxamed cabdiraxmaan hallin inuusan ahayn ay kala duwan laba maxamed abdirmaan inay yihiin marka laakiin xadiidka sixadiisa sanad noqoya matn noqoyaaba waxaaba yaraata au keensani lama arka weyaan xadidka laba kun laba boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala aimam s abarna isxaaq ibn ibrahim qaala ambana wakic qaala xadaثana cali ibn mubaarak alhunaa'i waa iqa cali mubaarakaas can yaxya ibn abi kaiir can moxamed ibn cabdiraxmaan caamiri mowlaahum iqa wey ibnu hawbaan can jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala canhuma an rasu rasulka wuxuu koray sal slam qal rsulka inuu yidhi laysa ma aha min albiri samafalka asiyaamu fi safar safarka in lagu sooma ama lagu dhex sooma calaykum waxaad qaadataan oo daa'imtaan oo laasimtaan biruksat illah ruksada alle caza wajal faqbalahu aqbala qaata weyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo kow iyo lixtanaad waa xadid saxiixun aydan qala alimam sal akhbarna maxamed ibn muhana alcanasi can cuثmaan ibni cumar alcabdari alcabdi miya alcabdi alcabdi weyaan iqa qaala ambana cali mubaarak alhunaa'i waa iqa an yaحya بn abi kaثيir an mxamed bdiرaحman an rajuli ma arkaysaan rajulinkaas waa siiqadii saddexaad an jaabir bn cabd lah radi alahu taala anhuma ana rasu rasul sl rasulkan wuxuu yihi laysma min albiri samafalka asiyaamu fi safar soonka in lagu dhex safarka in lagu dhex sooma samafal ma ahaanin saa ayuu nabig yihi sl slam dikru ismi rajul ninka can rajulin uu yihi can rajulin can jaabir uu yihi ninkaas magaciisa in la sheegay ayuu baabkan dhan imaamku baabaystay caleyh raxmat ullah xadiidka laba kun laba boqol iyo ahi sidaasa loola socda xadidka laba kun laba boqol oo muxuu ahaa dalaalnimo iyo loo sameeyey eh, har loo sameeyey o faqal wu laysa maan min albiri samafalka asiyaamu fi safar safarka in lagu axsoomo samafal maani qofka hadduu dhibaa weya xadidka laba kun laba boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qaala aimam nas abarna moxamed ibn cabdillaahi ibn cabdilxakam wa iqa can shucayb ibn ley ibn sacd alfihmi alfahmi weeyaan wa iqatun eh, qaala wuxuu yihi ambana alley ibn sacd waa imaamki can ibn اlhaad ibnhaad waxaa weya zid ibn cabdillahi ibn usama ibnhaad aleyثi waa iqat mukir jacfar ibn muxamed jacfar ibn muxamed waa ninki ma waa abu cabdillaahi jacfar saadiq wa waa imaamu saduuq faqiih can abihi abihis muxamed ibn xusein ibn cali bn abi aalibin waa faadil can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala anhuma qalahu jaabir kharaja rasul rasulka ayaa usoo baxay ilaa makata maka caama alfatxi sanadkii maka la furinayay fii ramadaan ayuu soo baxay nabigeena sal l fasaama markaasuu nabigeena soomay xataa balaqa ilaa uu ka gaara kuraaca alhamiim meesha kuraac alhamiim loo yaqaano ilaa uu nabigeena ka gaaray kurac alhamiim waxay ku taallaa waa waadi oo cusfaan oo magaalada maka u dhow hadda waa magaalada cusfaanta magaalo weeyaan magaalada maka wax weyn uma jirta wax aad u kooban ay u jirta dhowr kilomitr taqriiban konton ilaa soddon intu dhexaysa inay tahan qiyaasayaan cusfaan marka waadi ku yeela ayaa waxaa la yidhahdaa kuraac alhamiim ilaa nabigeenna uu kuraac alhamiim ka soo gaaraya wuu soonnaa isaga saxaabadiis ayaamahaas badan oo la soo socday waa la wada soonnaa kow fasaama annaasu dadka way soomeen fabalaqa waxaa soo goray ana waxaa nabiga soo gaaray sal slm ana الnaasa dadka qad shaqa calayhim الصiyaam soonka inuu dhibay fadacaa nabig wuxuu yeehay biqadaxin dhakal ama gaawa oo min maain biiah bacda casr salaada casr kadib fashariba wuu cabay wاnnaasu dadkan yanduruuna ay eegayaan faaftara waxaa afuray bacdu الnaas ayaa afuray wasaama bacdun barna way iska soonaadeen fabalaqahu waxaa nabiga soo gaaray anna naasan dad saamuu inay soomeen faqala wuxu ulaaika alcusaa kuwa waa caasiyaalkii kuwa iyaga ah waa kuwa caasiyey ragga marka soonka karaahida waa dhaha halkaasay dabcan kuwa dhibaa weeyaan wallahu aclam xadidka laba kun laba boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadid saxiixa can sufyaan athawri w imaamki can zuhri can awzacida can yaxya ibn abi kaiir can abi salamati bdiraxman can abi hurayrata radia allahu ta arda qal wuxu abu hurayra utiya nabi nabig waxaa loo keenay bicaamin cunno ayaa loo keenay bimari dahraan meel mari dahraan la yidhaahda ayaa cunno looga keenay waa boos iyo meel u dhow magaalada maka waaye faqaala wuxuu yihi liabi bakrin wacumar wuxuu ku yidhi adniya war soo dhowaada fakula cuna kali cunada ila cuna faqala waa ina anaga saaimaani waan soomanahay saasaa yidhahdeen faqala nabigan wuxu yh sl irxalu war urhara lisaaxibaykum labadiina saaxib abubakar iyo cumar ah gaadiidka urhara icmaluu lisaaxibaykum labadiina muxuu ahaa saaxib abubakar iyo cumar u shaqeeya oo shaqadii ay qaban lahayn way sooman yihiin tabar badan maha ayaanu cadyeelaysaan shaqadii ha loo qabto saasuu nabig yihi sala allahu alayhi waaalihi wasalam marka raggalah qofkii soon uusan dhibaynin halkaas ma ujeedaan halkaas ayna ay ka qaateen xadidku laba kun laba boqol iyo shan lixdanaad waa xadiid saxiixa bima qablahu qala imam sd abarna camr cimran ibnu yaziid adimishqi waa saduq qala xaddatna maxamed ibnu shucayb ibnu shaabur waa saduqun saxix kitaab qala akhbarani awzaci can yaxya anahu xadatahu can abi salamatin cabdiraxman qala wuxu abu salama bayna goor soosaa idinkaguma qorna baynamaa xili i goor yataqada u qabayni bimari dahraan wa macahu uu nabigan la jira abu wa cumar faqala wuxuu yidhi alqadaa axdiruu alqadaa qadada soo xaadiriya ama alqadaa'u jaahizun oo mubtada aad ka dhigto ama aad ka dhigto mafcuul aad ka dhigto <laughs> labadaba waa ishkaal ma mursal xadiidku waa mursal oo nin taabici ah ayaa nabigeena toos ugu wariy sal sl waa daciif laakiin wuxuu saxiix ku noqonaya axaadiista hore isku macnada ahayeen oo muxsayax ahayd xadiidka u dambeya majliskeena insha allah tabaaraka wa tacala caawa xadiidka laba kun laba boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadid saxiix bima qablahu qala imam akhbarna mxamed ibn mutn alcanasi qala xadaثna cuثman ibn cumar alcabdi wa iqa qala xadaثna caliy ibn mubaarak alhunaa'i wa iqa can yaxya bn abi kaiir can abi slmt bn cbdiraxmaan ana rasul rasulka sal slm abubakrin wacumar kaanuu waxaa bimari dahraan mursal xadiidkan waa mursal lakiin labada xadiid oo mursalka ah oon soo marnay labadaba xadiidka hore oo marfuuc ilaa rasul lah sal l slem ayaa ay ku ansaxayaan hada wallah aclam w sal اllah wslm ala cabdi rasul mustafa